sheegtaan markaa iyagaa qaybsaday taqaasamuu bianfusihim wey illa waa inagii saddex qaab soo sheegnay inay iyagu qaybsadaan inay maxkamadda isla tagaan iyo inay qof u yeedhaan u qaybi haddaba iyagoo iyagu qaybsaday hadday yidhahdaan waynu khaldannay oo khalad baa oo rag baa wax aan qeybtoodii ahayn la tegey waa kan wuxuu ku yidhi fain kaana fiima taqaasamuu bianfusihim lam tuqbal dacwaahu hadday arrintu tahay arrin ay iyagu qaybsadeen dhexdooda oo cid kale aanay u yeedhan maxkamadna aanay tegin wuxuu sheegtay la dhegaysan maayo waa marka aynu qismada ka dhigno bayc iyo iib markaynu ka dhigno ila qismadu marna i waa tii noqonaysay marna waati ti ifraaz noqonaysay haddaba <clears throat> haddii aynu nidhaahno waa beyc oo suwartii beyca ay noqonaysay ay noqoto qalad baa dhacay macna ma samaynayso waayo wa waxbaa laysku iibsaday wixii laysku iibsaday haddaanu ribowi ahayn inuu isleekaadaa shardi maaha marka markaad khaldantay dee adigaa khaldamay adaa ku iibsaday <clears throat> wax yar wax weyn adaa ku iibsaday markaa iyadu hadal male laakiin haddii aanay qismadu tii iibka ahayd ahayn ee tii kala saarka ay tahay ay maaratay eh, ahayd ay tahay xaaladaa iyada a ah, de waa la burinaya kol haddii khaladkii caddaado idaa habata algalad waa la burinayaa wuxuu yihi wain qasamahu qaasimun qaybiye hadday uu qaybiyo ay qof u yeedheen min jihati alxaakimi weliba xagga dawladda ka socdo maxkamadda ay tageenoo qof loo soo magacaabay falqowlu qowlu lmuddacaa alayhi maa yamiinihi wa cala lmuddaci lbayinatu dee xukun baad imika sheeganaysaa inuu qalad yahay xukunkana asalku waa inuu sax yahay garsoorku wixii uu xukumo hadaba qofkan muddaca calayhiga ah ee laleeyahay dheeraad baa raacay isna le imuu raacin kaasaa warkiisu sax yahay oo qawlkiisa la aqbalay lan xukunkii waafaqsan isagun baa lagu dhaarina dheeraad raacin wa cala lmuddaci lbayina ninkan muddaciga ehe waxba iga maqan leh yaa laga rabaa inuu caddayn keeno in xaakim ku qaldamay qaasim ku qaldamay waa sidii kale inagii soo marnay xukun lagu riday qofku goormuu odhan karaa xaqdaru ahaa markuu markhaatiya haysto ayaad markaa waxa weyan qaadi kale intuu tago maalan uu dacwad ka furan karaa oo waxa weyan xukun xaqdarra abaa ah igu dhacay uu odhan karaa markuu markhaatiya haysto wain nasabaa hadday masaladu qaabkii saddexaad tahay oo ay iyagu magacowdaan man yaqsimu baynahumaa qof u qaybiya ay isula tagaan fain qulnaa haddaan idhaahno yuctabaru taraadii bacda khuruuji lqurcati markii qori tuuradku soo baxo inay haddana kala raali noqdaan baa la shardiyaa waa sidii muctamadka inoo soo ahay lam yuqbal qowluhu warkiisa la dhegaysan maayo waayo dee hadday iib ahayd iibkaa isagaa ku raali noqdo haddaanay iib ahaydna bacda alqurca qorituuradkii kadiba wixii la kala qaatay iyuu raalli ku noqday inuu intaa qaato dadkaasina intaa qaataan khalaas wixii aad raalli ku ahayd inaad hadhow toolo ka daba timaado lagaa yeeli maayo halkaas saasay markaa yidhahdeen lakin qolyaha qaarkood ba waxay yidhahdeen ishkaal ka ke keenayo waxay yidhaahdeen inamaa radiya biakdi xaqihi lidannihi tamaamahu wa kamaalahu ninkani wuxuu moodayay in wuxuu dhamaystiran yihiin marka halkaa qiil laguu helayaabaa imaamulxarameyn iyo ay halkaa ka keeneen wain qulna haddaan idhaahna laa yuctabaru wailaa yuctabaru taraadii bacda khuruuji lqurca qurcadii markay dhacdo kadib raalli ahaansho looma baahna haddii aynu nidhaahno sidii taxkiimka aan ka dhigno fa huwa kal kalxaakimi kan u qaybinayaa xaakimkii oo kale uu weeyaan xaakimkii oo kale weeyaano dee xukunkiisu wuu soconayaa oo haddii markaa bayino la keeno uun mooyaane haddii kale dee qawlkiisaasaa la aqbalaya lakin haddii bayino la keeno dee bayinadiiba markaa lagu xukumay markaa tii hore wuxuu kaga duwanaanaya halkan bayinadii taa hore lam yuqbal qawluha hataa bayina hadduu keeno dee waxaa laleeyahay adaasan raalli ku noqdo laakiin tan kale waxaa la leeyahay xukun buu ahaayo de wuu ku qasbanaa ilan xukunkii xaakimka weeyaan markaa tanaadin raalli ahaanshana lama lama lama shardiyin dib kamuu raali noqonin kor haddaanu dib raali noqonin xukunna waxaana u bayina uu keensaday in qalad dhacay waa laga waa la jebinaya wain kaana dalika qismatin fiiha raddun markaasi waa markii aan qismada raddi ku jirin haddii haddaba raddi uu ku jiro dee waa tii bayca noqonaysa waqulnaa aan idhaahno yuctabaru taraadi bacda alqurcati waa sidii dee saxdaba ahayd ee muctamadka ahayde taraadi baa la raacayaa shardiga markii qurcadu ay soo baxdo waa inuu raalli noqdo taas markaynu ku socono lam tuqbal dacwaahu ama lam yuqbal qawluhu warkiisani ma soconayo waayo waxaana iib ahaa isagii baana raalli ku noqday warku waa dhay wain qulna haddaan idhaahna laa yuctabaru meene taraadigu shardi ma ahayn markii markaa wax la qaybsado shardi ma aha yani qaasim loo yeedho bacd alqurca in laysku raalli noqdaa shardi ma aha haddaynu fahuwa ka qismati اxaakimi qismadan markaa ninkan qaasimka ihi sidii xaakimka kale isaguna noqono bayino iyo bayina la-aan baa la kala saari markan iyadana markaa de qaabkaa uu musanifku halkan imika u udhigay waxaad moodaa qaasimkii labadiisa haddii qismaturaddi ay tahay haddaan qismaturaddi ahaynba dee isku midun baabay noqonayaan isku midun bay noqonayaano tii aan qismatu radiga ahayn haddii taraadiga la shardiyo lam yuqbal qawluhu tanna waa lami haddii taa la yidhaahdo mayane taraadi baa la shardiyaana ka qismat alxaakim ama kal xaakim buu noqonaya kanna waa la mid markaa wax farqi usaas oo culus ama farqi la sheego oo labadii markaa qaab udhaxeeya oosaasihi ma jiro way saas daraadeed shaarixan iyo iyo kifaayaha iyo suuradan dambe wain kaana dalika fi qismati qismatin fiha raddun waqulnaa yactabiru taraadida waxay ka dhigayaan idaa qasama qaasim lxaakim si aanay dee ilan taqsiimku waa inuu faa'ido soo kordhiyo marka halkan waxay leeyihin waa marka yani masladan dambe waa markii qaasimkii xaakimka ama mansuubulxaakim markii uu qaybiyo iyaa iyadana tafsiilkani uu geli hadday qismatu raddi tahay ilan markii hore aaakimkamansuubaaakimka tafsiil noomu gelin hal yuctabaru taraadi iyo laa yuctabaru taraadi kumuu kala binayn sowma markay laakiin qismatu radi iyada ku jirto ti qismatii eh, mansuubulxaakimka markay ku jirto qismatu radi ayaa eh, maaragtay eh, labadan qiil labadan markaa labadan xaaladood ay gelayaan aynu u celinaynaa ishtiraadu taraadi iyo cadamu ishtiraadihi saasay markaa ku shareen si ay de faaidadu maslada uga soo baxo wuxuu yihi wain taqaasamaa haddii ay qaybsadaan labadii qof ee waxwada lahaa uma istuxiqa haddana la yeesho min xisati axadihimaa midkood nasiibkiisii iyo qeybtiisii shay-un mucayanu wax cayiman baa laga yeeshay walam yustaxaqa miluhu lagama yeelan isagoo kale min nasiibi اlaakhari kii kale nasiibkiisii balat اlqismatu qismadii way buraysaa dib baa loo laysugu baandhayn wain istuxiqa miluhu min xisati اlaakhari intaa in leeg haddii markaa kii kale intiisiina laga mutaysto lam tabul dee buri maysa nin waliba wixiisii wuu haystaa dhul baad u qaybisay laba nin oo dhaxlay si siman bay u dhaxleen si siman baad markaa ugu qaybisay waad u axmedna halkanaa usoo baxday maxamedna xagganaa usoo baxday saa markay ahayd ee ay kala qaateen iyuunbaa qoladii beertan ku xigta iyuunbaa tiri saddex mitir baad ma soo gashay saddexdaa mitir annagaale haye ilaalkii saddexdaa mitir ee qeybta ahmed ayaanu ku leenahay saddex mitir qeybtanna may qeybtan wa caadiyo madihiinii baad marteen marka ninkan maxaa ka go-ay saddex mitiroo dee dherarkii lagu dhufto wax badan baa ka go-ay ninkii kalena waxba kama guin soo ma ninkan marka hadda waaa la odhanayaa qadar baa kugu dhacay may waxa caddaatay wax aanay iyaguba lahayn in isaga maarata xisaabta loogu daray marka xaaladda noocaas oo kale baalat ilqism wixii o dib baa la isgu la odhan maayo war intaasoo mitrun adiguna uso haday da iyagu ku raali noqdaan mushkilad ma taraadiga waa loogeli laakiin haddii ay yidhahdaan adarhan loogu cel aq bay leyihin bahasha dib la isu celiyo oo dib markaa kala saxa loo sameeyo laba qaybood oo saxa ah loo qaybiyo kadibna dib loo qorito haddii laakiin saddexda mitan halkan ka soo galeen isla saddexdood ay halkana kasoo galeen oo si siman ay uga wada go-day dee markaa macnadu waa in islaag ba imankaan haystaa haddii ay qaybsadaan lafteeda intanunba haddana dib loogu qorituuri de qorituur baana marka horeba ku kala heleen waxba markaa loo baahan maayo in mar labaad loogu qorituuro weeyi wa in istuxiq markaa kaasi waa maxay waa min xisati ahadiba shayun mucayan te waa saddexdaa mitir ee la arkayo ee halkaa maraya ee halkaa maraya eed arkayso intaasaa la yeeshay waa nasiib mucayan wain istuxiqa min aljamiici juzun mushaacun haddii isku darkii laga yeesho qeyb mushaac ah aan cayinayn ee dee ay caddaato uun in wax lagu leeyahay oo maalan dee markii labadoodii loo qeybiyey iyaa waxa soo baxday qof saddexaad inuu jiro oo aan markii hore la ogeyn qof saddexaad inuu jiro qofka saddexaad marka oo isaguna maalan dee ninaho iyaga la siman muxuu isaguna yeelanayaa de macnaheed waxa waxaana nusnuska u kala qaateen nusnus loo kala qaadan maaye ulus ulus baa loo kala qaadanaya marka dhulkan ay qaybsadeen inuu ulus isagu leeyay lakin uluskiisi waa halkii de ma ma ma xadidna ma cayinna marka la qaybiyo unbay soo bixi juz mushaaca ah haddii la yeesho baalat ilqismatu buusaguurshaho qismadii way buraysaa waqii maxaa yeelay de waxa weeye waxaa caddaatay qof meesha wax ku lahaa wixiisii inaan la siinin marka maqsuudkii qismada iyo ujeedadii laga lahaa iyaabaan xasilinba iminka ninkii wi aqiisi la soo saaraa loo baahanayo waqiila waxaa la yihi tabطulu fi lmustaxaqi wixii la yeeshay way ku buri wa fi baaqii qowlaani inta soo hadhayna laba qowl yaa gelaysa oo labadii ee tafriiqu safqaha labadii qowl ee ku jiray tafriiqu safqaha yaa halkan gelaysa tafriiqu safqahana maxaynu rajaxnaa asixa marka maxay noqonaysaa ninkani nuska uu qaatay sudus baanay ku asixin oo sudus markaa iya iyo iyuu kani u raacaya kan kalena isagana sudus baanay u asixinoo uu u raacaya sudus iyo sudus marka isku darana suduskiisii iyay noqonayaan mid walba sudus iyuu ka goosan laakiin dee suduskii halkuu noqonaya haddii la yidhaahdo qori bay noqonaysaa de waxaa laga yaabaa kan suduskiisiina meel inuu ka helo kan kale suduskiisiina meel kale deetana xaqiisii uu kala qaarmo oo maaratay laba meeloodoo kala duwan ay noqoto taasina darar iyo dhibaatay ku tahay saas daraaddeed islawi halkan qawlkan ay shaykheynku rajaxeen oo tan dambe ah diido diiday wuxu batalat alqisma meeshan waxaa rajaxan alqisma tabtul meeshan qismadu way buraysaa maaa ninkan waaa la doonayaa doonaya ulu oo isxiga in la siiyaa la doonay markaa de si markaa wa isiga la wa in wii dib saddex meeloodoo siman loogu qaybiyo kadibna markaa loo qori tuuray noqonaysa wuxuu yihi wain taqaasama alwarahatu tarikata warahadii iyo dhaxlayaashii hadday qaybsadaan dhaxalkii uma dahara daynun yuxiiu bitarikati kadibna uu soo baxo dayn tarikadii oo dhanba qaadanaya oon waxba ka tegay mustaqriq fain qulnaa haddaan nidhaahno waa yahay alqismatu tamyiizu lxaqayn qismadiiyo qaybintu waa labadii xaq oo la kala saaraya uune bayc maaha lam tabtul ilqismatu qismadii ma burayso qismadii markaa iyadaa ah buri mayso maxaa yeelay dee labada nin sidii ay wax u kala lahaayeen baynu ugu kala sheegnay ninkan dayntiisina waa sideedii oo xaqiisii wuu leeyahay markaa waa inay dayntii un bixiyaan fain la midba inta kuso hagaagaysa fain lam yuqda daynu dayntii haddii aan la bixinin nuqidat ilqismatu qismada waa la burinayaa saasuu markaa uu yihi waa markaynu tamyiisul xaqayn dhahno wain qulnaa haddaynu idhaahno inahaa baycu waa beyc haddaynu idhahno qismadu fa fii bayci tarikati qabla qadaa'i dayni qowlaani tarikada ma la iibin karaa dayntii oon la bixin laba qowl baa ku jiray oo muctamadku ahaa tarikadu way rahman tahay kol haddii dayn lagu leeyahay way rahman tahay wax rahmanna lama iibin karo kaasa muctamadka hadaba wa fii qismatihaa qawlaani markaynu sidaan il qismadiina bayc bay noqotay soo ma qismadiina isla labadii qawlee bayca galay iyaa dee gelaya markaynu qismadiina bayc ka dhigno iyagana dee muctamadkii uu noqon lama iibin karo haddaynu bayc ka dhigno haddaba uma dahara daynunton minhaajkuna kelmadda dahara wuu isticmaalay laakiin kelmadda dahare ee minhaajka way qaban jireenoo waxay odhan jireen daharadani waa bimacnaa daraa ya ama eh, maaragta yani dayn baa dibka kasoo baxay kasoo baxayna looma jeedo wuu qarsoonaayo lama ogeynoo dib baa laga ogaaday ee eh, waxa loo jeedaa baa la yidhi dayn aan markii hore meydka lagu lahayn iyaa dib lagaga yeeshay maxay markaa ka ixtiraazayaan waxay leeyihiin haddii dayn aan la ogeyni uu jiray waa inay burto baasho sida halkaa u socdaan minhajka markay sharxiyeen walo aan shaarixa ku arkaynin waxay halkaa odhanayeen dayn qarsoon hadduu jiray oo uu dib ka soo baxo qismadii markaa iyo tasarufaadkii waa waa waa la joojinaya ila wa wax rahman bay ahaaye soo maha waa la burinaya markii laakiin daynku uu dib ka soo baxo markaasaa tasarufaadka la burinay oo waa baxay dib buu deynku ka yimid yani maalan god uu qoday meel wadaca ka qoday waa qof ku dhacay magbaa lagu yeelan soo waxbaa lagu yeelan soo maa yani waxa weya maalan neef baa ku dhacay ama waxbaa ku dhacay haddawaa ninkii mar hore dhintay haddana hashaa jabtay ama dhibaataha soo gaadhay yaa lagu leeyahay maydkiibaa de waa dayn cusuboo imika fuulaya weeyaan dayn cusuboo imika fuulaya ayuu noqonaya markaa kan aan tasarufaadka loo burinayni say minaajka lahaayeen waxa weeyaan waa kaa daarica ah laakiin kii qarsonaaya jiray waxaani way rahman tahayo tarikadoo dhan baa u rahman maadaama ay rahman tahay wax rahman laguma tasaruf karo lama iibin kara wuxuu yihi wain kaana baynahum nahrun halkan wuxuu ka gelayaa markaa manaafic iyo waxyaalo la wada leeyahay qaabkii loo qeybsinayo wuxuu yihi wain kaana baynahum nahrun haddii ay isla leeyihiin webi webi waxaa loo jeeda yani meel biyuhu soo mara biyo mareen bay isla leeyihiin biyuhu ay soo maraan aw qanaatun kanaal bay isla leeyihin aw caynun ilbiyood yanbucu fii halmaau biyuhu ay kasoo burqanayaan falmaau baynahum calaa qadri maa sharauu min atasaawi aw tafaaduli biyaha waxay u kala leeyihiin markay qodayeen meeshan ama ay mees mooskan ama maaratay gacankan ay soo leexinayeen maaratay qarashka ay gelinayeen qaabkii ay ugu heshiiyeen saasaynu ukala leenahay ugu heshiiyeen deetna sidaa ku hawlgaleen ay kusoo shaqeeyeen dee sidii bay ukala yeelanayaan haddii markii ay gacanka qodayeen ay ku heshiiye adna ulu baa adna baan leeyahay de sidii bay noqonaysaa ama sinaan ama kala badni wa qiila qiil baaba isagule in almaa laa yumlaku biyaha lama milkiyo oo milkiga ma galaan waa maaragtay waa markaa wejhi jiro oo odhanaya biyaha sidoodaba looma milkiyo annaasu shurakaa fi alaaa ayuu markaa gelinayey wixii almawaadkiina kusoo ishaarnay baa ayaan filaya laakiin walmadhabulawalu madhabku de waa kaa hore oo biyaha haddaad berkad uqodatay amaad taagi ku shubatay ama wax lamida ah, adigaa iskale fain araaduu haddaba hadday doonaan markaa nimankan marka de gacankoodii u soo galo gacankan iyagaa qotay oo iyagaa ku talagalay ama isha ilbiyoodkan iyagaa dalooshaday deetana markaasay u dilaacday oo markaa iyagaa qotay iyagaa iskale biyahan haddaba fain araaduu hadday damcaan saqya araadiihim dhulkoodii inay waraabiyaan min dalika almaai biyaha ka waraabiyaan bilmuhaayaati kaltan inay ku waraabsadaan jaaza way banaanta inay ku kaltamaan hadday ku heshiiyaan waa caadi lama ohan la odhan maayo waar waa intaasoo mid xaqiisii wax ka badan uu qaatahay iska day lama odhanayo wuxuu yihi wain araaduu lqismata hadday doonaan biyihii inay qaybsadaan iyagoo gacankii ku jira biyaha gacanka qulqulaya sidaa inay ku qaybsa doonaan jahaasa way bannaantayda lafteeduna haddaba sidee loo qeyn biyihi fayunsabu fa waxaa la dhigi qabla an yabluga almaau ilaa aradiihim dhulkooda intaanay biyuhu soo gaarin gacankii ay soo dhex socdaan ayaa waxaa la dhigayaa khashabatun loox mustawiyatun siman wa yuftaxu fiiha waxaa laga furayaa kuwan dhuumo ayaa laga furaya ama daloollo ayaa laga samaynaya looxii biyaha gacanka markaa balaciisa saa loo dhigayay daloollo iyaa laga samayni calaa qadri xuquuqihim sida ay u kala lahaayeena markaa dad saddex dhuumood oo isleeg ka dhigto oo dee saddex qof ay kala lahaayeen oo si simanna lahaayeen mid walba dhuununbuu weecsanaya haddii aad ka dhigto saddex oo maalan laba ay ulahaayeenoo midi uu laba eh, uluseyn lahaa midna ulu lahaana de midna dhuun buu leexsanaya midna labada dhuumoodoo kale saas oo kale ayay markaa noqonaya wayajri fiiha lmaau markaa dhuumaha ay sameeyeen ayay biyihii ud u soconayaan ilaa ardihim ilaa dhulkoodii saasay markaa ku gaadhayaan fain araada axaduhum midkood hadduu damco an yaakuda qadra xaqihi inuu xaqiisa helo qabla an yabluga ila lmaqsimi maqsimku waa halkaa ad loo xadhigtay ee biyaha lagu kala qaybinayo halkii biyaha kala qaybinaysay intaanay biyuhu soo gaadhin oo halkaa ka leexsada hadduu midi doono oo wayujriyahu uu biyihii mariyo fii saaqiyatin saaqiyad gacan kaloo markaa isaga u isagu si gaaro leeyo ilaa ardihi dhulkiisa tegaya aw yudiira bihi raxan ama waxaabu doonayba biyihii oo aan weli la qaybsanin oo aan qeybtii gelin inuu markaa isagu ku dhagaxi uu ku dul samaysto ay wareejiyaan oo wax ku shiido lam yakun lahu dalika xaq u yeelan maayo maxaa yeelay wax la wada biyihii la wada inuu gaar u leexsado ama uu si gaar ah isaga ugu intifaaco dee laga yeeli maayo laakiin isaga gacankiisi dhuuntiisa intii soo maraysay de wuxuu doonaa dhulka yeeli karaa waayahay wain araada hadduu doono an yaakuda almaaa biyaha inuu qaato oo wayasqiya bihi ardan dhul ku waraabiyo laysa lahaa rasmu shirbin aan qeyb cabitaan lahayn aan qeybta ku jirin eeg beertiisani dee way ku jirtaa waraabka waxbay ku leedahay maalan beerihii saddexdaa halkan nimanku kala lahaayeen beer kaloo cusub buu samaystay beertii cusbayd buu doonayaa inuu markaa biyahan ka waraabiya beertaasina biyahan dee qeybtooda kumay jirin min haada nahri biyihii la wada lahaa hadduu doono inuu markaa beertiisa ka waraabiyo lam yakun lahu daalika xaq u yeelan maayo oo maalan hadii dee kaltan ay arintu ahayd oo adigu waraabso haddana hebel baa waraabsanaya haddana hebel baa waraabsanaya ay ahayd markuu beertiisan waraabsado tii kalena waa waraabsanaya socon mayso taa laga yeeli waaya markaa iyada kal u gaara inuu kal u sameeyo hadduu doono ma noqonayso oo uu yihaahdo kalna beerteena de kalba bee beer kalaan yeeshe kal cusub hala iigu sameeya beerta oo haddii kalka uu saddex maalmood ahaa maalin afraad hala soo kordhiyo xaq u yeelan maayo wain kaana maaun mubaaxun fii nahrin gayri mamluuk biyo iska mubaaxoon cidilahayn lahayn haddii ay biyuhu yihiino dee webigaa iska qulqulayaan cidilahayn lahayn biyo socdo ay yihiin ama maaratay daadka biyihii daadka iyo kuwii dooxa marayey iyo wixii lamidka aha saqa awalu ardahu xataa yabluga alkacba hadii isqabsado oo sidee loo kala ohan lahado ka usoo horeeya usoo horeya waa logala jeedaa beertiisu ay u xigto agga biyaha beertiisu agga biyuhu ka imanayaan ay xigto xaggan daadku kasoo qulqulayo ka beertiisu ay xigto iyaa wuxuu xaq uleeyahay inuu horta beertiisa isagu waraabsado hadduudan daadkii xidhaba ilaa inta ay biyuhu kuraamaha gaadhayaan markay beertiisii biyuhu koraanta koraanma u gaarhaan waa inuu sii daayo biyihii daadka ama biyihii webiga waaya xataa yabluqa alkacba weya uma yursilahu ila athani markaa kadib u haddana ka kale usii diraya sidii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu zubayr ibn cawaam radia allahu canhu iyo ansaarigii uu ku kala xukumay wuxuu yihi wain ixtaaja alwalu ka hore haddaba hadduu u baahdo ilaa saqii ardihi dhulkiisii inuu waraabsado dufcatan ukhraa ka labaad qabla an yasqiya haaliu kii saddexaad isagoon waraabin saqaa wuu waraabsan ka koobaad uma yursilu ila haalii waa maxay waa beerihii baa iswada daba yaalla markaa beertiisiibuu kii koobaad baa waraabsaday kuraabihii bay gaadheen sii daa baa la yidhi biyaha daba wuu kii labaad baa waraabsaday oo isna xidhay intuu markaa kii labaad waraabsanayay iyay kan beertiisii biyo kale u baahatay ku saddexaad oo sii daba joogoo sugayaana wuu jiraa ma waxaa la odhanayaa ka saddexaad baad ka dambaynaysaa mise wuxuu haddana xaq uleeyahay intuu haddana yar gufusho inuu hadana beertiisii uu kusii daayay wuxuu kuleeyahy sheekhu ka saddexaad isagaa ka horeynaya wixii isaga dheeraadka kaa u noqolyahan leeyihi wixii isaga dheeraad ka noqda intii sharcigu siiyay dhaafa iyuunbay qolyahaasi leeyihiin marka kol haddii biyuhu xaggiisa ay ka imanayaan isagaa xaq u yeelanay wuxuu yihi fain kaana lirajulin ardun caaliyatu hadii mid uu leeyahay dhul kore wa bijanbihaa ardun mustafila ay ku dhinac taalana dhul isagu uu leeyahayo hooseysa dhulkiis beertiisibaa qeyb sare iyo qeyb hoosale walaa yablugu lmaau fi lcaaliyati deetna meesha sare biyuhu gaari maayaan ila alkacbi kuraanta soo gaari maayaan xataa yabluga fi lmustafilati ila alwasat ilaa iyo dhulka hoose biyuhu ay de markaa meel qofka bartamihiisa ay soo gaaraan ayuunbay tanna kuraamaha gaari dhulkii baa kala hooseeya haddaba maxaa la samayn ma la odhan ta eeg mise hoose eeg baa la odhan maya saqal mustafilata horta ta hoosuu waraabinaya xataa yabluga almaa xataa yabluga alkacba ilaa ay kuraamaha gaarayaan uma yasuda biyaha ka xidhaya xaggii hoose dhulkii hooseeyey waa laga xidhayaa biyaha wayasqi alcaaliyata dhulkii sare iyo haddana maarata gaar biyaha ugu duwaya wesa ku wecinaya deetana iyadiina waraabinaya ilaa kuraabi kadibna usii daynaya biyaha wain araada bacduhum qaar hadday damcaan an yuxyiya ardan dhul inuu markaa nooleeyo oo wayasqiyahaa min hada nahri uu webigan ka waraabsado fain kaana laa yaduru biahli laraadi dadkii markaa dhulkan lahaa haddii aanu ku keenayn lam yumnac loo diidi maayo in kaana yaduru bihim haddii uu ku keenayo munica waa loo diidi waa webigii beerihiibaa markaa uu soo marayaa waa biyo markaa durdura dee beerihii saasay usiman yihin inagana kan horaa horta waraabsanaya adana kan adana kuxiga mid baa doonay gebigoodaba inuu meel kasii sarreysa uu dego oo biyaha ba isagu markaa halkan uu horta ka weecsado xaq ma u leeyahay waa la eegaya hadday dhib ku keenayso lagama yeelayo waxaa la leeyahay dhulka waad nooleysan kartaa laakin biyahan xaq kuma yeelanaysid waayo waxa biyahan xaq u yeeshay dadkaa horreeyey man sabaqa ilaa mubaaxin fahuwa xaqu biyahan mubaaxaa dadkii kaaga soo horeeyey beerahooda ku waraabsan jiray iyaa kaa xaqle haddaad adigu ku haddan laki wa ku keenay oo waraabkiisi waraabkooda aanay waxba isyeelaynin de markaa waa caad baab dacwa wlbayinaat waxaynu halkan ka gelaynaa dacwad oogidii iyo qaadidii iyo qaabkii bayinaadka iyo markhaatiyada iyo xujooyinka loo keensanayey wuxuu markaa kuugu bilaabay shuruudii dacwado wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala walaa tasixu dacwa dacwad oogiddu ma asa kama ansaxdo ilaa min mulaqi tasarufi qof tasarufkiisu uu ilaaqan yahay uu sidaysan yahay mooyaane fii maa yadacii waxaan sheeganayo maxaa lagu qofkan dacwadda oogaya waa inuu yahay qof dee mukalafoo qaangaara ah caaqilna ah oo miyar qaba qofkii waa la dee tasarufka wuu ka xayiran yahay caruurtii tasarufaadkii way ka xayiran marka iyagu dacwad ma ogi karaan maxkamadda dacwad ma geysan karaan ciddii ka mas ahayd baa haddii ay de markaa eh, arrini timaado iyaa dee la rabaa inay dacwadooda ay gudbiso sidoo kale muddaca caleyhiga laftiisaasaa la rabaa muddaca caleyhiguna waa inuu mukalaf yahay labada mid waliba markaa eh, haddii caruur dhib kuu geysato iyada sidii markaa dacwa ala haaibki de markhaati haddii ay jiraan unbaa garta la geli hadii kale dee ma noqonayso midda kale haduu weligiisi joogo weligiisaa dacwadda kusoo oogeysa waayahay muddo caleyhina markaa waa sidaa shardi kalea markaa la siixonaa de waa inuu multazim yahay multazim ila axkaam qof axkaamteenna uhogaansamaya mid xarbiya oo dagaal inaga dhexeeyo oo aan axkaamteennaba ogolayn dee kaasina mudacina ma noqonayo mudacaa alayhina ma noqonayo waaya wuxuu yihi walaa tasixu dacwaa majhuulin mudacaagii shaygii la sheeganayay laftiisuna shuruud buu leeyahay shuruuddiisa waxaa kamida a ah an yakuuna macluuman waa in la garanayo wax la garanayo waa inuu yahay walaa tasixu ma asaxayso dacwaa majhuulin wax aan laba garanaynin in aad markaa sheegato oo dacwad ka keento ma ansaxayso maxkamad baad warqad soo qorato waxaad tiri ninkaa hebel hebela waxbaan kulayaa la iga qaado yaad maarata dacwaddaa saasay noqota war maxaad haysata waxbaan uhaysta de wa marka waaas wuxuu noqonaya wa waa lagu eriyaya marka meesha ka bax walba walaa tasixu dacwa majhuuli jahaalo dacwo ay maarata kusi kusugan tahay asixi mayso ilaa fi lwasiyati dardaaranka mooyaan maxaad soo qoran hebel hebel i waxbuu ii dardaarmo waxbuu ii dardaarmay aan maaragtay aanan qadarkiisa iyo jinsigiisa aanan ogey xaqaygii in la isiiyo ayaan maxkamadda sharafta mudan ka codsanaya marka <laughs> adigu maad ogeen adigu in waaad waxaad xujo uhaysataa in dardaaran jiray adiga wax lagu dardaarmay laakiin qadarkii iyo jinsigii iyo wixii baan ayaana tafaasiil ka haynin de waxaa la yidhi way dayacmaysaa dacwadaasi wasiyadaasi haddii aan sidaa la samaynin intaasoo keliya maaha dacwa almajhuul masaa'il dhowra bay ku asaxdaa qaarkoodna nadmiba ay ku sheegaan marka halkan shaarixuna dhowr masale u sheegaya waxaa kamid a ah mutcadii dumarka mutcadii de wax qadaran maaha xaq bawlad haddii mutacadeedii sii waayo inay maxkamadda ku tirado baan doonayay mutcadaad waa imsay ahayd de adigaa ma garanayo waa majhuul mahrulmiligii baa lamida iyadiio aan garanayn bay de raadsanaysa waxaaso dhan markaa way asaxayaan kuwaas wa amaa fii maa siwaahaa wixii aan dardaaranka ahayn iyo waxyaalaha la ilxaaqiyey falaa budda min iclaamihaa in markaa la calaamado yani waxa weeyaan la qeexo yaa lagama maarmaan oo wax cad inay noqoto fain kaana lmudacaa daynan waxaan la sheeganayaa hadduu dayn yahay dakara ljinsa waصifata wاlqadra jinsigii buu sheegi iyo tilmaantii iyo qadarkii ha beriis noocaasa intaasoo kiisha wain kaana caynan shay mucayanah hadduu yahay aanu dayn ahayn shay dimada ku jira aanu ahayn oo yumkinu tacyiinuhaa ay suuragal tahay in toos loo eh, cayimo oo fartaba lagu fiiqo ka daari walcayni alxaadirati sida guri cayiman oo meeshaba de ka muuqda iyo shay kale oo meesha yaalla maxkamaddaba yaallo shaygan la odhan karayo cayanaha marka fartuunbuu ku fiiqaya iyado wa kale uma baan aniga anigaala qaaldo haysta ha layga siiyo qalinkaa buuga saasaad odhanaysaa gurigaa uu degan yahay waa gurigeygi layga saaro wain lam yumkin tacyiinuhaa haddii aanay suuroobaynin in farta lagu fiiqo oo de maalan ay meesha ka maqan tahay meeshii maqan dakara sifaatihaa ama shaygiibaa maqan wuxuu sheegayaa tilmaamaheedi tilmaamaheedii buu si dhamaystiran si salamka oo kale uu u sheegaya haddii ay wax ku dabdhismaya tahay wain dakara alqiimata fa huwa aakad hadduu qiimaheeda raaciyana waa sii fiican tahay way sii akidan tahay una laakiin khasab ma aha kol haddii sifaatkii salamka lagu qeexi karayo haddii shaygani aan sifaatkii salamka la rabay oo kale aan lagu dabdin karin markaa waa inuu qiimaha raaciya laga maarmaan bay noqonaysa wain kaanat taalifatan shaygani haddii uu yahay wax talfayba maba shaygiiba shay baaba-ay uu yahay walahaa milun miliyaadkiina iyo wixii wax lamida la helayay uu yahay dakara jinsaha aw sifataha wa qadraha ilan miligii baa la siinayaa sowma waa inuu jinsigii sheego tilmaantii qadarkii sidii daynto kale ilan dayn baabay noqonaysaabee waa dayn caadiya wain dakara alqiimata fahuwa aakadu hadduu markaa iyadan qiimaha raaciyo waa sii fiican tahay un laakiin waxba qasab maaha maanta wixiisii dayn buu isu bedelay miliya wain lam yakun lahaa milun haddii shaygu mutaqawim yahay ee miliyaadkii aanu ahayn dee dakara qiimataha kol hadduu shaygii talfay oo aanu hadda jirin maxaa u waajibaya qofkan dee qiimihii baa u waajibay dee qiimihii buu leeyahay qiimihii ha sheegto wain idacaa nikaaxa mraatin qof dumara inuu qabo hadduu sheegto iyaduna ay diidan tahay oo ima qaba ay leedahay falmadhabu madhabku waxa weeye anahu yadkuru waa inuu markaa sheegayo anahu tazawaja inuu ku guursaday biweliyin murshidin weli dee rashiidaho yani usuubaday inuu guuriyo washaahiday cadlin iyo laba markhaatiyo ahlucadaala inuu ku guursaday waa inuu sheego wa ridaahaa inay raalli ahaydna waa inuu raaciyo in kaana ridaahaa shartan haddii ridaheedu uu shardi ahaa yacni wuxuu leeyahay guurki waa xaaskaygii oo waan qabaa way iga baxsanaysaa un keliya laga dhegeysan maayo iyaduna ay diidanto ima qabo waxawey dacwaddii waxaa la qaadi markuu yidhaahdo waxaan guursaday waxaan ku gu waxaan ku guursaday waa ii anaa qaba oo waxa ii guuriyey weligeedii iyadoo markhaatiyadii markaa cadaaladda ahaana ay joogaan iyaduna ay raalli ahayd haddii iyaduna ay raalli ahayd goormu raacinaya markii ridaheedu shardi ahaa de maalan hayiba ay ahayd markuu guursanayay lakin haddii ridaheedu aanu shardi ahayn inta horaa ku filan marka yani waxa weeyaan waan qabaa keliya la qaadi maayo saasaa markaa naska imaam shaafici uu tilmaamaya waqiila qiil baala ina dalika mustaxabun maya maya wixii kalun bay la guurku Eh, alaab wixii kale la sheeganayo bay lamid tahay waxaa ku filan hahdo anigaa qabo waa xaaskaygii ee hala ogoleysiiyo intan kale inuu raaciya waa iska mustaxab qiyaasan calaa saair dacaawi wey sida dacwalmaal oo kale wa qiila qiil wuxuu yihi markaa naskii shaafici ba lakin sidan hore ahaa markaa naskani waxaan uu sheegay ma daruur lagama maarmaan ba mise waa lil istixbaab buusan imaamku u yihi markaa waa lagama maarmaan muctamadku leey wa qiila qiil saddexaad in kaanat idacwa libtidaa lcaqdi haddii waxaan uu sheeganayaa ay tahay caqdiga ibtidihiisi iyo bilowgiisi oo uu leeyahay waan maaragtay waxa weeyaan waan mehersaday iyana ay leedahay ima mehersaday wajaba dikruhaa waa inuu waxaan o sheego waan mehersaday oo weligeedii oo murshida iyo markhaatiyadii oo ahlu cadaala iyaan ku mehersaday anu saa yidhahdo wain kaanat listidaamatihi hadii arintu ay tahay uun sii joogtayn oo guur hore oo maalan eh, inuu markaa sii jiray un hadii ay ka hadlan guur horena waanu qabay imikana anigaa qaba un uu leeyahay wahiya zawjatii oo kale uu lam yajib dikruhaa bay qoladani yidhaahdeen waxba shuruudaha raacin maaye sidii aan horeba ugu qabay inaan u qabo eh, inuu markaa uqabo ayuunbu dee sheegi saasay markaa qoladaasina yidhaahdeen laakiin eh, kaa hore ayaa muctamaduhu waxay leeyihiin amwa maalki iyo wixii lamidkaa kali waa ka culus yahay guurku markaa ixtiyaad daraaddeed waa inuu guurkan shuruudihiisa dhamaystirnaayeen khaasatan dee waatan guurkii la isku khilkhilaafsan yihin fuqahadii isku khilkhilaafsan yihiin markaa qaabkii u guursaday waa inuu sheego markaasay dacwaddii noqonaysaa dacwad la qaadayo wain idacaa baycan hadduu iib sheeganayo aw ijaaratan ama kiro aw gayrahuma min alcuquudi ama cuquudii kale lam yuftaqar ilaa dikri shuruud un loo inuu shuruudihii sheego waxaan iibsaday anigoo miyirkayga iyo maankaygaba qabo isagana miyirkiisa iyo maankiisa uu qabo beec saxiixa oo waxa weeyaan ijaabkiisi iyo qabuulkiisii iyo inaad wixii daldasho shuruudihii eh, maaragtay bayca waxba iyadu shardi ma iyo shuruudihii ijaaradu waxba looma baahne waan ka iibsaday iib ansaxa iyadoo ad raacisa baa la yii intaasaad raacinaysa waan kaga iibsaday iib ansaxa saasaad odhanaysa qolaale ansaxaa laftiisa in raaciy lakin muctamadku wuxuu leeyahy waxaan inu ansaxay inaad raacisa waa lagama maarmaan ilan waa kii iib faasidu noqon kara waqiila qiil baa la yuftaru ma yaftaqiru buu u baahan yahy ugu baahday in shuruudihiisi la sheego iyay cuquudda kalena ugu baahantay halkaas way qeys qaadanaya waqiila qiil kalaa wuxuu leeyahay fii bayci ljaariyati haddii iibku markaa addoon ahaa maarata yaftaqiru wuu u baahan yahay ama yuftaqar loo akri karaa Eh, yaftaqiru ilaa dalika yani caqdigu wuu u baahan yahay wa fii gayriha laa yaftaqir haddii lakin addoon aana ahan uma baahno marka addoonta muxuu ka qaas qaadanayaa zawjadiio dee wuxuu le labadiiba budci bay ku tacalluqaan markaa ixtiyaadkii iya iyadana gelaya buu leeyahay laakiin muctamedku wuxu leya waxbaalkan geli maayaano addoonta marka la iibsanayo budcigu waxyaalaha dee soo hoos gelayun buu kamid yahay milkiga ayaa loo socda dil hadduu ay eedu tahay oo qofku kusoo eedaynaya inuu qof dilay dakara alqaatila horta dilaha waa inuu sheego marka halkan oo keliya de la sheega halkan kasta waxay leeyihiin muddaca caleygu waa inuu mucayan yahay tacyiin lmuddaca caleyh marka halkan dakara alqaatilada in xasuusisa waa shuruuday kamid tahay ilaa lix weeyaan shuruud muddacigu inuu yahay mukalaf multazima muddaca caleygu inuu yahay mukalaf multazima mudacaa bihig wixii la sheeganayay inuu yahay macluum wax markaa la garanayo oo la faahfaahiyey sidoo kale tacyiinu almudaca caleyh mudaca caleyga in la cayimo iya iyaduna lagama maarmaanahoo la doonayaa haddaba wuxuu yihi wain wain iddacaa qatlan haddii uu dil sheegto dakara alqaatila qaatilkiibuu sheegi wa anahu farada biqatlihi dilka miyuu la gaar noqday buu sheegi aw shaarakahu fiihi hayruhu mise waa lala wadaagay wayadkuru wuxuu sheegi anahu camdun camdi buu ahaa aw khaطaun mise khaطa buu ahaa aw shibhu camdi wayasifu kula waaxidin mid walba wuuu ku sifayn uu sifayni oo min dalika waa kamid a ah. ila waxaan camdi ahayn bu camdi moodi karaa ama waxaan khaa ahayn bu khaa moodi karaa ama waxaan shibulcamdi ahayn bu shibulcamdi moodi karaaye waa inuu mid walba sifeeyo oo qaabkii dilku u dhacay waa inuu sheego markaas ayaa markaa dacwadiisi ay noqonaysaa dacwo markaa eh, la aqbalayo oo dee ansax markaa noqonaysa markaa taasina iyaduna qodob lagama maarmaana iyuu noqonaya waayahay wuxuu yihi wain iddacaa anahu waarithun haddii uu sheegto inuu dhexla yahay qof dhintay buu le dhalkiisaa soo gelaya dhexlaan ahay bayana jihat aliri dacwaddu hadday saa tahay waa inuu sheeganaya qaabka u dhelay muxuu ku dhelaya ma awjinimuu ku dhelaya ma waladnimu kudha muxuu ku dhelaya ma nasab ma qara maarata ma walaa wuxuu ku dhelaya waa inu sheego wain lam yadkur haddaanu isagu sheegin dhexlaan ahayn uu yidhaahdo sa'alahu alxaakimu canhu qaadiga ayaa weydiinayo yani loo ay u fiican tahay iska mustaxsan inuu yidhaahdo maxaad ku dhexasha maxaad ku dhexlaysa wain ankara lmuddacaa calayhi waaya hadda iminka markaa ijraa'igiibuu usoo gudbayaayo haddaba dacwaddii waa ansaxday waa la aqbalay muddaca caleygi haddaba iyaa lagu jahaysanayaa soo maha haddaba wain ankara almuddacaa caleyhi muddaca caleygu hadduu dafiro ma dacaahu waxaanu markaa ninkani sheegtay saxa aljawaabu jawaab saxa bay noqonaysa jawabtaasi hadduu ihahdo waxa uu sheeganayo iguma laha iyo wax kamida toona si hadduu kun dollar baan ku leeyahay kun dollar iguma laha kuma filla waa inuu yidhaahdo kun dollar iyo wax kamida toona iguma laha soo arki maysid weligaa qaadi tahay ha ka yeelin inuu yidhaahdo un kun doolarigu ma laha waayo wixii o dhan muu wada anfiyin wixii lagu wada lahaa muu wada anfiyin marka waxaad ka rabtaa kun doolar iyo wax ka yar toona iguma laha saasoo kale ama wax kun iyo iyo iyo iyo wax kamida toona iguma laha waayahay taasi markaa waa marka wixii lagu sheegtay uu toos u dafiro u anfiyo wain lam yatacarad lima duciya calayhi waxaan lagu sheegtay haddaanu soo hadal qaadin bal qaala ee uu yihi uun laa yastaxiqu calaya shayan waxbaa igumale saxa ljawaab iyaduna waa jawaab saxa kunkii doolar mabu soo hadal qaadin maxaad ka leedahay baa dacwaddaas markaasuu wax alla wuxuu igu leeyay ma jirto waxba iguma laha qaadin waa jawaab saxa maayo war waxba iguma kaama rabne kunkaa doolar ma kugu leeyahay mise kuguma laha adigu qaadnimo markaa ta hawlahaageen jawaabtankus waa jawaab sax hadduu ninkan waxaan loo sheegtay baad rabtay miyaa lagu mise laguma laha waxbaba iguma laha bu ku yii waxbaba hadalkii de markaa waa hadal shaamila weeyaan wixii oo dhami ku wada jiraan hadhow markuu dhaaranayana saasuu u dhaaranaya kolba qaabkii hadalka u yihi ayaad u dhaarinaysa hadhow dhaar tagto oo hadduu yihi waxba iguma laha waxaad ku dhaarin waxba kulahayn hadduu yihi kun dollar iyo wax kamida toona iguma lahana kun dollar iyo wax kamida toona inaan ukulahayn baad ku dhaarin ila waxyaalo kale isku leyihin baa laga yaaba wuxuu yihi wain kaana lmudacaa daynan waxaan la sheegtay hadduu dayn yahay falqawlu qawluhu waxaa lagu sheeganaya loo haystaa hadday dayn tahay de warkiisa la qaadanaya muddaca caleyhi alyamiinu calaa man ankar maca yamiini markuu dhaarto isaga ayaa la aqbalay fain aqaama lmuddaci bayinatan haddii markaa muddacigu uu markhaatiya keensado qudiya lahu isagaa loo xukumayaa markhaatigii iyaa loo maaratay xoogii yeelanayo oo jaanibkii mudaciga iyaa oogeysanaya oo bayinada ku oogeysanaya wain kaana lmudacaa caynan haddii haddaba mudacigu waxa la sheeganayaa mudacuhu haduu cayn yahay ee aanu dayn ahayn walaa bayinata markhaatina aanu haysan mudacigu e meeshan maxaa jira mudaci iyo mudacaa iyo mudaca caleyh mudacigu waa dawad oogaha muddaca calayhina waa eedaysanaha muddacaana waa waxaan la sheeganaya waxaan laisku haysta wey haddaba la isku haysta hadduu cayn yahay shay yahay gaari iyo wax lamid ah guri walaa bayinata markhaatina aanu jirin fain kaana fii yadi axadihima hadduu midig gacanta ku hayo falqawlu qawluhu isaga maarata qawlkiisa la aqbalaya maca yamiini marka halkan mudacigii mudda caley kala barataa muhima mudaciga iyo muddaca caleyhiga inaad kala barato iyaa muhima marka maxaa la odhanayaa almuddacaa calayhi man waafaqa qawluhu الظaahir wاlmuddaci man khaalafa qawluhu الظaahir qofka sida muuqata hadal iyo hadalkiisu iswaafaqsan yihiin maxaa la odhanayaa muddaca caleyh waa ninka wax lagu haysta weeyaan sida muuqata qofka hadalkiisu khilaafsan yahayna muxuu noqonayaa mudaci buu noqonaya guribaa qof degan yahay mid kalena uu sheeganaya keebaa muddaciya ka sheeganaya de kan degan maxay ila qofka gurigaa uu degan yahay eh, waxa weeyaan maxay u badan tahay inuu isagu leeyahay anigaa le markaynu waaqici isagii baa degan oo iswaafaqsan yihiin soo maa sidii muuqatay iyo iyo odhaahdiisibaa iswaafaqsan kaasi muddaa caleyhi buu noqonaya ka wixii muuqday iyo eh, sidii daahirka ahayd yani maluhu de u badanayay iyo hadalkiisu iskhilaafsan yihiinna wuxuu noqonayaa mudaci buu noqonayaa haddaba gacantu de waa waxyaalaha markaa daahirka faa'iideeyey marka qofba alaabta gacanta ku haya mid kalena wuu sheeganaya de kaasaa muddaciya kan gacanta ku haya ama degan meeshii na muxuu noqonayaa muddaca caleyhi buu noqonayaa haddaba falqawlu qawluhu kaasaa muddaca caleyhi oo aqbali maca yamiin marku dhaarto wixii aynu kitaabka ilaa intii mucaamaladka kusoo jirnay o dhan alqawlu qawluhu lagu soo dhahaay o dhan had jeer maxaa lagu kala berayey intaasoo dhan mudacigii mudda lagu kala berayay waayo garsoor kol ka bilaabma weyaan haddaad mudacigii kala garan weydo kii la dhaarinay ku aan ahayn baad dhaarin kii loo xukumi lahaa mid aan ahayn baad uxukumi arrintuba way kaa qasb saasaa markaa fuqaadu ay had jeer alqowlu qowlu kada faida ikhtalafuu fii kada falqowlu qowlu man kada waxay kaa caawinaya dadkii wada garan maayaan muddaci mudda aleyh kala kala sooridiisi hadday kala sooci kari waayaan hadda wixii baa qasmay waayahay wuxuu yihi wain kaa marka xoogaa figu kugu yar baxo ays odhanin waad ilaa iyo tababarataan da waxaan ubaahannahay maca tadriib alqudaa baynu ubaahannahay meel lagu tababaro dadkan markaa waxa weeyaane qadaaga oo halka ay soo galaan kuwa marka waxa weeyaan la matalaya de riwaayadii la sameeyo oo eh, muxuu ahaye garsoora saas la sameeyo o tadriibaad noocaasa la qaato iyaa loo baahan yahay deetana markay aad khalkhasho deetana lagu yahada taasaad qaladay taasaad qaladay dhag waa la qoranaya halkanay joogaan qolyihii markaad qiimeynayay adigu hawshaada wadaan lagu leeyahay way ku calaamad ku calaamad hadhow baa lagu leeyay waad dhacday taxaanka maxaad ku dhacday masle heblaayo iyo masle heblaayo markaa waxa wey wax sahlan maaha fatwada iyo qadaaguba wax sahlan maaha shureex yaa eh, inuu ahaabaan filaya isaga qadaagii markii lai dhiibay buu yihi markii horreysayba fa awal maa dakala calaya alkhasmu lam acrif ilmudaci min almuddaca caleyh mudacigii muddaca aleyh kala saari waayo buu yihi maxaa muddaciya maxaa muddaca caleyhi de markaa maxaad xukumi fatwaduna waa saas oo kale imaam eh, waxaan filaya inuu acmashaa iyaa dee fuqaadii fatwoonaysa iyo waxba markaasna xadiis badan bu da xifdisanaa wuxuu is yidhi markaa waa tan la fatwoonaya haddaba adiguna markaa tiirarkii fadhiisan jireen culamadu tiirarka masaajidada ayay fadhiisan jireenoo tiir walba sheekh baa fadhiisan jir halkaas dadku ugu iman jireen fatwada iyo su iyo ciddii maarata ayaa loo iman jiray markaa tiir yar bu isaguna xadhxaadhay u samaystay oo maaragta <laughs> meeluu markaa ka fatwoodo dabeetana wuxuu yihi qofkii u horreeyey i yimid <laughs> ayaan weydiiyo gara waayo wixii uu weydiiyey wax allo waxaan idhaaba waan gara meeshaas ka sidan loo fadhihi kari maaye ha de dadku warc bay lahaayeen iskama iskama iskamay odhanin imika mid baa la sheegayey mid baa la sheegayey zawjku ulu buu leeyahay lahaa fuduunaya zawjkiibuu ulu siiyey waana mufti wuxuu yihi wain kaana fii yadihimaa haddii labaduba ay gacanta ku haystaan way isla degan yihiin guriga meel ay isla degan yihin bay isku qabsadeen ama kitaab midba dhinaca haysto iyo isku qabsade ama kala jiideen ama isku qabsadeen waayahay aw lam yakun fi yadi axadihima midba gacanta kuma haynayo maarata meel banaan wax iska yaala ama maarata qof saddexaad iyadoo soo socta qofka saddexaad markuu gacanta ku hayo xalafaa way dhaaran wa baynahuma nisfayn iminka halkan mid waliba mudacina wuu noqonayaa muddac caleyhina wuu noqonaya kol haddii aan ila alaabta halkaa iska taalla masaajid anigaale iyo anigaale masaajid iska dhex taalla labada midna gacanta kuma hayo masaajidkuna waa dantaa guud marka hadduu de intu carabo u gacanta ku dhigo taas macno ma samaynayso ilan la muransan yahay wuxuu qaaday ma noqonayso gacan ku hayn ma noqonayso baashu dhulkay taalay baa laleey murankuna waa taagnaa dhulkeedii ku celi aba gacantaada imika iyadoo muranku taagan yahay gacanta ku dhigtay macno ma samaynaysa iyadu markaa haddii ay xaaltaa noqoto de waxay haddii markhaatiya la waayo labadiiba waa la dhaarin mid waliba muddacina wuu noqon muddaa alayhina wuu noqon deetna mid walba markii la dhaariyo wajucila baynahuma nisfay waad wadaleedihiin baa loodhan wain kaana fii yadi aaliin mid saddexaad hadduu gacanta ku hayo rujica ilayhi kaa saddexaad baa la weydiin oo la odhan labadan isku haysta keebaa keed u qiraysa ilan qiraar mika eeg daahirku waa maay waaba inuu isagu leeyahayba kan gacanta ku haya daahirku waaba inuu isagu leeyahay marka isagii baa warka la weydiin fain idacaahu linafsi hadduu yara anigaa labadaan isku haysta midna male anigaa le falqawlu qawluhu maca yamiinihi isaga mudda aleyhi labadiiba labadiiba isaga mudda caleyhi noqonaya isagunbaa iskale waa la dhaarinaya wain aqara bihi ligayri haddii uu qof kale u qiro oon labadoodii midnaba ahayn wasadaqahu lmuqaru lahu kii loo qirayna u yihi waa runtii alaabta anigaale yaa isku haysta intaqalat ilkhusuumatu ilayh murankii markaa aggiisu u gudbayaayo de isaga noqonaya nin wiiisi lagu haysto isagaa markaa dhaara wahal yaxlifu kii hore ee alaabta gacanta ku hayay ma dhaaranayaa lilmudaci kuwa kan sheeganaya alaabta anigaa lahaa ma u dhaaranaya ma u dhaaranayaayo ma odhanaya maarata xaq ma uleeyahay kani markii kaa loo qiray inuu yidhaahdo ii dhaaro inuu kaasi leeyahay oo aan maarata aanan aanan anagu lahayn ama inuu kaasiilaya ku dhaaro xaq ma uleeyi inay yidhaahdaan fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan oo dee masaail dhowra gala alxayrula alqawliya inana soo martay baan jeclahay alxayrula alqawliya kolle qiraarkaa lagu sha qirarkina inagoo inoo dambeeya oo waxa wey hadaad tirahdo guri aad adigu degan tahay baad waxaa tihi cumar baa le waa lagu qoray waa umar cumar buu gurigii usugnaaday markaasa tir waa khaldamee cumar eh, waxaa le maxamed baa mark cumarna wuu sheeganayo aniga anabu lahaa maxamedna wuu sheeganayay marka markii hore cumar baad u qirtay cumarkii baa la siiyey oo la yidhi gurigii waaba loo qoray loo xukumay isagaabale baa layihi ama dee adaan loo xukumay qiraalkii baa lagaa qoray marka saa darteed maxamed baale maxamed baaladaa dambe xukun ma ka ratibmayaa horta gurigii la siin maayo maxamed ilan gurigii cumar baa ayaad maarta markii hore u qirtay isagaa yeeshay laakiin maxamed haddii la yidhaahdo hadalkaa dambe xukun baa ka ratibmaya waa lagu dhaarin hadda soo garan maysid yani imika halkan laakin de taa hore iyadu dhaaruma ba hadda tiri maxamed baale maxamed lacag baad siin ilan cumar baad gurigii siisay gurigiina cumar lagama soo celinayo oo markhaatiya meeshii lama hayo adiga qiraalkaagii baana cumar lagu siiyey maxamedkan aad dib uga qirtay adaa gurigii dhaafiyey maadaama aad gurigii dhaafisay qiimihii gurigaa lagaa qaadaya maxamed la siinaya mise lama siinayo labadaa qawl baa ku jira qawl wuxuu le la siin maayo oo de ninkani gurigii waa kan cumar u qiray hadalkiisan dambe laqwi buu noqonaya sida muctamadkiina waxa weeye laqwi ma noqonaya waa qiraal dambe e gurigii isagaa seejiye qiimihii gurigu maxamed la siinaya isagaa gurigii seejiyeyoo hadal buu ku seejiyey halkana waa sidii oo kale oo markuu yihi kaasaaba le alaabtan aan gacanta ku hayo kii halkan joogay haddaba sheeganayay xaq mawlay inuu yidhahdo ku dhaaro inuu kaasi leeyahay mise waa inuu toos un kaa ugu tago mayane kaana wuu tagayaa dee wuu la dacwoon karaa kanna wuu dhaarsan karaa sida muctamedkaa ku dhaaro inuu hebel leeyahay waayo waxaa dhici karta inuu dhaartii ka maago deetana hadduu ka maagu dhaaran waayo ama uu u qiraba ama intuu isagu dhaaran waayo uu kani dhaarto dee xaylula qawliya meesha imanayso alaabtii laguma wareejinaya laakiin qiimihii iyuu xaq u yeelanaya wuxuu yihi wain kadaba hadduu beeniyo almuqaru lahu kii loo qiray ee kale u yidhahdo anigu waxaa melihi akadahu lxaakimu dowladda ayaa alaabti haynaysa waxafidahu u xifdiyaysa ilaa an yajia saaxibuhu ilaa cidda cid markaa caddayn keensanaysaa ay imanayso waayahay saasuu isagu shak u rajaxay waqiila qiil baale yusallamu ila lmuddaci mayane e eh, kol haddii kan gacanta ku hayay aanu isagii sheegana cid kalaale uu yihi ciddii kalena ay tihi malihiin dee ninkan cidiba kuma haysta hala siiya ninkan isagu sheeganayaan cidiba ku haysanin hala siiyo iyuu qiilkaasina isaguna uu leeyahay muctamedku labada midna maaha garanay halkan shaarixu waxma inuu sheegayahay minhaajkan maslada u qoraya muctamadku waa maxay waxa weeyaan kan gacanta ku haya unbaa gacanta ku haynay kan imikama gacanta ku haye hebel baa lahaa ee hebelkiina uu kusoo diiday iyaa gacanta ku haynaya waayahay laakiin da looma xukumayo inuu leeyahy kan kale waa inu markhaatiya keensada haduu doonayo in loo xukumo wa in aqara bihi ligaa'ibin hadduu alaabtii u qiro cid maqan intaqalat ilkhusuumatu ilayhi dacwaddu xaggaasay u leexanaysaa yacni wuxuu yihi maxamed cali baa maxamed caligu waa hebel hebel kiina hebele ugu maqan yahi kaasi a hindiyu ku maqan yahay de intu la sugayaa marka khalaas hadda dacwaddii way ka way ka weecatay ilan alaabtii aniga wuxuu yihi ninkaasaa alaabtan lahor ninkaas aanan u hayaa de lagu soo caddaynayo in markaa eh, laleeyahay de hal maarata lagu so marka deetana waay isu bedelay qadiyaddu qadaa calaa haaib baabkii qadaa calaa haaib aynu soo marnay iyay masaladu markaa u weecan wain aqara bihi limajhuulin haddii cid aan la garanayn uu u qiro oo maalan wuxuu nin baa ii dhiibay aanan garanayn maalan saasaa bu nin kana mu ahayn mu ahayn bu kan laakiin nin baa ii dhiibtay alaabta dee ninkii sheeg de anigu garanayo uu ii dhiibtay amaan ahaan buu igu dhiibtay kana mu ahayn wuxuu musanifku qiila low waxaa lagu odhan ima an tuqira bihi limacruufin war kala dooro laba mid in aad qof la garanayo noo magacabo tirado hebel hebel baale oon de doonano aw najcaluka naakilan iyo inaanu naakil kaa dhigno oo nin ka maagay jawaabtii oo jawaabi waayo deetana qaadigu dee kanunu markaa dhaarinayo hadduu dhaarta ama markaa tekensa dhaartana dee lagugu xukumayo labada mid soo galbu ohanay saasuu isagu sheeku uu waqiila qiil kalaa wuxuu leeyahy yuqaalu lahu magane waxaa la odhan imaa an tuqira bihi limacruufin ama cid la garanayo uqir aw linafsika ama naftaada u sheeg aw najcaluka naakiran marka muxuu soo kordhiyey linafsika taas buu soo kordhiyey kani labada midna muctamadku maaha ee halkanna muctamadku waxa weeye lagama qaadayo alaabtii kol hadduu yihi qof baa ii dhiibay lagama qaadaye waxaa la odhanayaa ku dhaaro inaanay kugu waajibayn ninka inaad u dhiibto waxaa lagu dhaarin annahu laa yalzamhu tasliimu lcayn alaabtan ma ilaahay baa ku ku dhaaranaysaa inaanay waajib kugu hayn ninkan inaad ku wareejiso alaabta soo arki maysi dee markaa hadduu ishubo in nin kale u dhiibay muxuu ku dhaaran inaanay de waajib ku ahayn ninkan alaabtaa ku wareejiyo khalaas markaa faraha laga qaado haddii kalena dee u dhaaran waayana dee waxaa caddaanaysa inuu ishiiliyeeli wuxuu yihi wain tadaacadaa xaa'ian hadday gidaar isku qabsadaan waayahay yani waxa weeyaan labadee labadoodii guri udhexeeyey gidaarkii labadooda guri udhexeeyey iyo isku qabsadeen anaale iyo anaale waar waad igu qabsatay una gur anaa gidaarka dhistay lacagna igamaad celi gidaarkan ana iska lahaa fain kaana mabniyan calaa tarbiici ixda daarayni haddii gidaarkani uu guri maaragtay waxa weeyaan tarbiciisa tarbiciisa maxaan dhahnaa yani sida dhis dhismihiisa uu ku fadhiyo oo isku sees ay isku isku isku isku qadar ay isku qiyaas oo ya afargeeskii ah, weeyaan ha yani hadd way isku aadan isba isma dhaafsana ka kalena way dhaafsan yihin ama gidaarka ka dheer oo gurigiisaa gaaban ama gurigiisaa ka dheeroo gidaarkan la isku haysto dhinac ka dhaafsan ama dhinacaha ka dhaafsanaado ama xagga sareha ka dhaafsanaado gidaarka la ysku hayaa hadduu midna gurigiisa ku aadan yahay uu ku sargo-an yahay waa kaas fain kaana mabniyan hadduu dhisay calaa tarbiici xidadaal labada guri mid ahaan hadduu ku sargo-an yahay oo dhinac walba uu kaga aadan yaho aanu afarta dhinac dhinacna aanu ka dhaafsanayn waaya ta kalena aanay sidaa ahayn wey aw mutasilan biixdaahum labada guri mid ayuu la xidhiidhsan yahayoo oo dee dhismihii ay isdhex gelayaan jaajuurkiiy wixii lamidka ahaa ilan gidaarkaas baa laso gidaaradii kale kaajuurkii baa soo dhexgelaya ta kalena way ku qabsan tahay uune isma dhexgelayaan waayahay oo laa yumkinu ixdaau itisaalan xidhiidh laa yumkinu ixdaau aan dib ka iman karin oon mid dib ka yimid ahayne la garanaya in waa wax laysa dhisay ay yihiin falqowlu qowlu saaxibi daari ninka gurigaa ayaa gidaarkan gacanta gacankuhayntiisale isagaa mudda caleyhi noqonaya maca yamiinihi marka isagun baa la dhaarin weliga da bidci ibda alayhiba lagu kala saaray wixii calaamad baa la doonaya marka marka isaga gidaarkiisii looxiis eh, muxuaha jaajuurkiisii gidaarkiisan kale iyo gidaarkan la isku haystaa isdhex gashan yihiin maxaad ogaatay de in waxaan iskumarna dhisay laakiin waa in aanay suuragal ahayn in mar dambe inta la jabjafay la isdhex geliy waa inaan suuragal ahayn markaas ayaa gacan kuhaynta uu yeelanaya wain kaana bayna milkayhimaa haddii gidaarkan udhexeeyo un labadoodii milki calaamadina aanay jirin mid lagu rajaxo taxaalafaa labaduba way dhaaranoo alaabaan gacanta lagu haynoo kalay noqono wajucila baynahumaa waa laga dhexaysi wain kaana liaxadihimaa calayhi azajun haddii labada midkood uu ku leeyahay azaj azajkaa garan min af soomaaliya wuxuu ku noqon ma garanayo af soomaalidu waa guryo ay dhisme saa u dheer oo sida qubada oo kale qubadaha masaajidka oo kale laakin de qubadu way waa daaire kani daaire maaha wareeg maaha saasuu u dheer yahay laakin isaguna sida qubadu ay usoo qalloocdoo kale ayuu usoo qalloocayo dusha isaga imanaya marka ilaa xagga hoosuu kasoo dhisan yahay isagoo sidaa usoo qallooca marka eh, waxa ay markaa ku samayn jireen guryahay sidaa udhisi jireen baa azaj la jiray waana guri markaa sidaa u dheer haddaba guriga noocaasa hadduu yahay hadduu sidaa gurigu uu yahay gidaarka markaa laysku hayaana uu kaa markaa eh, isaga markaa de dhismihiisi saa usi usi waafaqsan yahay uu yahay falqawlu qawlu saaxib alazaj ninka guriga markaa noocaas ama qubaduna waa lamid baa laleeyahy midkood bay qubadi ugu dul taallaa gidaarkan la isku haysto ee labada milki udhexeeya labadoodii boos ayuu gidaarkan udhexeeya laakiin mid baa qubad ay ugu samaysan tahay gidaarkan oo de sidii qubadda isaga laftiisuna gidaarkuna usoo qallooca kanna wuxuu leeya waan kula leeyahay gidaarka wuxuu leeya malihid qubaddana layskuma haysto oo qubaddu ninkan gurigiisii bay de bay ku taallaa waxaa la leeyahay de suuragal maaha waxaan sidan u qallooca ee gidaarkiina ula soo qallooco in la kala hor dhisay waxaan mar un baa la wada dhisay marka kol haddii wax mar la wada dhisay uu yahay waxaa yeelanaya ninkaa dhinaciisa usoo qallooco iyaa yeelanaya wain kaana liaxadihimaa calayhi juduucu lam yuqadam saaxiibuljuduuci haddii gidaarku caadi u dhisan yahayo mid buu saqaf u saaran yahay midna waxba uma saarna kan saqafku u saaran yahay la hormarin maayo waayo de gidaar qofka le waad ku qabsan kartaa bal dee culamada qaarkood madaahibta qaarkood qadiimkii shaafici baaba qaba inaadnad u diidi karinba marka mar hadday sidaa tahay waxba markaa juduucdaasi sheegi mayso inaad adigu leedahay saqafkaa kuu dul saarani ma sheegaya inaad adigu gidaarkan leedahay wain tadaacayaa carsatan hadday banaan isku qabsadaan liaxadihimaa fiihaa binaaun markaa waa banaan dee labadoodii udhexeeya labadoodii dhul banaan udheeeya isku qabsadeen anu raasanya iyo anu raasanya liaxadihimaa fiihaa binaaun meeshaa banaankaa midkood baa wax ugu yaal yaalaan dhismayaal ama aw shajarun ama geedu fain kaana qad habata albinaau washajaru lahu geedaha iyo dhismaha lahaanshahoodu hadduu ugu sugnaaday bilbayinati markhaati falqowlu qowluhu fi lcarsati maca yamiini markaa dee dhulkana isagaa aya gacan ku hayntale oo isagaa muddaa caleyhi noqonaya maxaa yeelay dee dhiskan iyo dhirtiiba waa ta loo qiray de markaa markanuu dhisanayey ama dhirta ku beeranayey isagaa dhulka joogay soo ma markaa waxay noqonaysaa in ay caddaatay inuu isagu meeshan gacanta ku hayey ka kale markaa waaa laga rabaa bayina laga raba wain habata lahu dalika biliqraari dhirtiya dhisku haddii qiraar uu kan kale qirtay ay ugu sugnaatay markhaati aanay ugu sugnaan faqad qiila waxaa la yihi waa muctamadkii alqawlu qawluhu waa lamidu sidii markhaati ugu sugan ma kamid tahayo wuxuu qirtay ninkani markuu yidhi dhiski iyo dhirta isagaa inuu dhulkan gacanta isugu kaayay buu qirtay mar hadday sidaa tahay soo cadisay daad dhulka leeda wa qiila qiil baale huwa baynahumaa mayane waa laga dhexaysiin oo dee dhirkiiy dhirtiiy dhiskunbuu u qiray dhulka umuu qirin markaa qoladaasi waxoogaa qiraalkii waxaad moodaa inay ka yar daciifinayaano adu tacliilaadkoodu tacliilaad qawiya maan arkayn laakiin waxaa dhici karta inay isyar la yidhaahdeen dee ad hadduu dhulka leeyahay wuu u qiri lahaa siduu dhirtiyo iyo dhiskaba ugu qirae kolkuu labadanna u qiray kanna u qiri waayey meeshaa markaa shubhad weyn iyo ayaa markaa meeshaa iman karta qaabka hadday tacliilka udhigi lahaayeen waa xoogaa macquul bay noqon lahay lakiin tacliilaad kale sheegayaanu aan wax farqi weyne iyo bayinadii iyo qraar bayinadiiba waxyaalo kusoo arooraya iyay markaa tacliil ka dhigayaan wuxuu yihi wain kaana suflu liaxadihima wlculwu lilaakari hadii laba dabaq meeshu ay tahay midi dabaqa hoose leeyahay midna dabaqa sare leeyahay watanaasaca sakfa ama fi sakfi ay ku murmaan gidaarkii udhexeeyey labada dabaq mid saqafka u ahaa midna sadxiga u ahaa ama dhulka u ahaa waayahay wuxuu yihi xalafaa way dhaaran labaduba wa jucila baynahum daalkan udhexeeyey iyo isku qabsadeen anigaa leh adigu dawaad ka dul dhisatay un dabaqaaga iyo kamaa dul dhisanine waxa weeyaan waynu isla dhistay kan ama waynu wada lahay ama waynu isla iibsanayba lacagta qaybtaydii waan bixiyey hal mar waynu isla iibsanay wax sheeka noocaas adu waan isla leenahay baa la waa la eegi baa la yidhi o haddii ay suuragal tahay saqafkan in mar dambe la dhisay mar dambe in la dhisay oo dhismaha sare uu ka dambeeyey oo maalan de inta dheer u ahaa deetana dhexda inta meelaha qaarkood la yar daldalooliye looxe iyo waxyaala socasa loo geliyo deetana saqaf markaa dhexe la samayn karayay suuragal tahay ayay sidan sheekhu uu ay imanaysaa laakiin haddaanay suuragal ahayn in dhismaha sare la dhisay kanoo aan jirin ee mar walba ay khasab tahay dadka injineerada markay eegaan may saqafkanoo jira unbaa kaa damba kaa sare la dhisi karaa si kale looma dhisi karaya ay dee saqafkan dhulkan u marka aqafkani dhulku raacsanaanaya kan hoose iyaa yeelanaya wain tanaazaca hadday isku qabsadaan sullaman sallaan mansuuban la taagay meesha la dhigay waayahay oo yani waxa way sallanki agga sare lagu fuulayayoo kii la qaadayey iyo oo meesha yaalla iyo isku qab marka meeshuu yaallaayo xagga saraa lagu fuulaa waxay isku qabsadeen anaa kuu dhigay oo de adu waad ku fuushaa lakin anigaa iskale sallaanka anaa lahaa ninkaygana hoose iyo adigu maad lahayn salaanka anigaa ale anaana meesha maarata waa weyaan soo dhigta xalafa saaxib lculwi waqudiya lahu bihi maxay u badan tahay daahirka yaa waafaqsan ka hoos muxuu salaanka uga baahan yahay waxa loo oga baahanyay ma jirto haddaba xalafa saaxibu lculwi ka xagga sare degan baa dhaaranaya isagaa muddaca caleyhiya waqudiya lahu bihi isagaa loo xukumi wain tadaacayaa dara kaasi waa salaankii wain tadaacayaa darajatan haddii laakiin ay kaabadihii xagga sare lagu fuulayay kaasi waa salaankii la qaadaya kaa hore kaawadahan ee la fuulayo dabaqa sare lagu fuulayo oo dhisan hadday isku qabsadaan anigaale oo dabaqaygan ay raacsan yihiin oo dhis anigaale dhismahoodan iyo melihiida anigay i raacsan yihiin oo meeshaydaa lagu tagaayo anigaa iskale waynu eegiyo wuxuu ku yihi fain kaana taxtahaa maskanu waad eegi salaankan darajadan mxua kaabadda meel hoosoo banaan baa jirta soo maha xaggii banaanayd baa la eegayo fa in kaana taxtaha maskanu meel la degan yahay oo qol iyo wax hadday ka hooseeyaan oo qol ay dul xaggan hoose haddii qol laga samaystay oo ninkani uu degan yahay isagu kan hoosta degani hadduu halkaa lafteeda degan yahay ay maksin u tahay oo qol ay u tahay de markaa waxa weeyaan kaabadii labadoodiiba waa sidii saqafkii udhexeeyey oo kale soo maha ila ninkana xagga hoosu ka degan yahay ninkana xagga saruu jaranjara marata ka dhigtaay ufuulaa markaa labadiba ku intifaacayaan saba maaha xalafaa markaa labaduba waa isdhaaranayo wajucila baynahuma waa laga dhexaysi wa in kaana taxtahaa mawdicu xubbin wamaa ashbahu meel weelun haddii ay ka hooseyso meel la degan yahay anin ka hooseyn xubbigu waa haantii haan foosta iyo baaldi iyo waxyaalo oo iska meelaha la iskaga tuurto haddii waxaasuni meesha ay yaalyaalaan xamaan yaryar un ay taallo laakiin meel la degan yahay aanay ahayn fayan lisaaxib lculum waxaa la adiga kan Eh, waxa weeyaan eh, wax alla wax calaamadoo sheegaya inaad adigu leedahay meeshii ma jiro markaa ninka dusha eh, ee de ku intifaacay had jeer isagu meeshiisii ku gaara kaasaa ku intifaacay isaga ayaa iskale gacan kuhanti isagaa wa qiila qiil baa le huwa baynahumaa mayane waa laga dhexaysiiniyo sidii maskanka oo kale waa ku intifaacaye xamaanta yarar dhiganaye xaggaha laga eego qiilkaasi leey wain tanaazacaa carsata daari daaradii guriga marka dayrka laga soo galo daaradii dibadda hadday isku qabsadaan kii dusha sare iyo iyo kii hoos daaradiibay isku qabsadeen <laughs> anaale iyo adigu malihid anaale ama waan wada leenahay iyo ma wadalihin anaa iskale adugu aad soo martaa una xaggaaga sarubaadka fuushahay laakiin gurigaygaa iskale intana anaale daaradana anigaale waayahay walisaaxibilculwi mamarun fii bacdiha waad eegiyo hadii ninkan xagga sare degeni meel uu soo maro uu kuleeyahay daaraddan halku gurigiisa kasoo galaaba ay halkan tahay oo kaabada ka fuulo jaranjarada halku ka fuulaaba hadday halkan tahay oo halkan uu soo maro qeyb uu soo maro falqawlu qawluhumaa fi ma yashtarikaani fiihi min almamari intaa isagana albaabka ugu aadane uu ilaa jaranjaradiisa u marayo intaa wuu isla leeyihi wa labadiiba way ku intifaacayaan wax calaamadahoo midkood si gaara ah ugu xukumaysaa ma jirto kana wuu soo galaayo halkaasuu maraa kana de waxa weyaan hoose iska dhex joogjooga albaabkaa dibadeeda diirkana kasoo wada galaan marka haddaba intaana way isla intan gaarka ah ee aan jaran jarada ka baydhsan ee kan uni uu joogjoogana dee kanaa si gaara ule wamaa laa mamara fiihi waa kaa ku yidhi meeshii aan iyagu ka sare lisaaxiibilculwi ka xagga sare meeshii aanu dariiq ku lahayn falqawlu fiihi qawlu saaxibi sufli maca yamiinihi iyada waxaa maaragtay mudda noqonayo la dhaarinaya ninka hoosta degan kaasaa la dhaarinayaayo de halkan isagubaaba ku intifaacay adigu maba joogtidba waqiila qiil baale yaxlifaani wayujcalu baynahumaa may labadaba waa la dhaarin labadaba way dhaarani daaradoo dhanna waa laga dhexaysiin iyuu qiilkaasi leeyahayo de wuxuu leeyahay daaraddii waa kan isagu soo dhex maraya walow dhinacan aanu maraynin wuxuu yihi wain tanaazaca almukri walmuktari kiraayaha iyo kiraystu hadday isku qabsadaan fi rufuufi lmunfasilati gurigii markuu ka baxayey ayaa wuxuu qaatay maxaynu idhaahnaa madbaa madbakyaa ku jira lagu rakibo guriga may waaan kijada alaabta lagu guro raf rafku sidiisa waxa weeyaan waa ya de waa bahala mafrashyada weya kuwan ya maxaa leedaha waan magac kale malahola okay ya shalfis bay shalfiskaas imika u yaqaanaa waa ingiriis lakin de kaasaad malaa buda aggan imika inu ku yar badan yahay rufuufta la marka waa kuwan iyo xataa kuwaa de madbaka weelka iyo waxyaalaha iyo lagu gurayo wixii buu fujistay kabadhadii markaa kabadhadu markaa kumay kumay samaysnayn meesha way yaaleen alaabtana waa lagu gurayay wixiibuu wuxuu doonay markaa ninkii kiraystaha ahaa inuu qaato kii kalena wuxuu yidhi xaggeed ku wadaa alaabta haddun kala baxo de iska dhig waayo wuxuu yihi waxa isku qab in tanaazaca almukrii kireeyihii iyo walmuktari kirayste hadday isku qabsadaan fi rufuufi shal fiski almunfasilati aan guriga ku samaysnayn wey waayahay ee markaa de waxa weyaan meesha u ku tiirsanayd ayay isku qabsadeen xalafaa way dhaaran labaduba oo oh, wa jucilat wax lo lagu kala rajaxa ma jirta baa li ila kana gurigiisii bay dhex yaallaan kana gurigii dee xamaantiisii baa waxa naxamaanna wuu noqon karaya wax guriga maaragtay de waxaweya loogu talagalayna wuu noqon karaya markaa waxaa la yidhi waa laga dhexaysiinaya wain tadaacaa rajulaani laba nin hadday isku qabsadaan musanaatan moos bayna ardi axadihima mid dhulkii iyo wanahril aakhari ka kale wabigiisa ama yani gacankiisa udhexeeya xalafaa way dhaarano wajucilat baynahum waa laga dhexaysiin markii gacanka la sameeyo oo laakiin gacanku waa gacankii webiga biyaha kasoo qaaday ma aha gacankii daadka sugayey maaha kaa webiga kasoo qaadaya maxaa la samaynayaa biyaha daadkoo kale iyo way ka ilaaliyaan marka waxay dhisayaan dhinacyaday dhisayaan si aan biyihii daadku aanay u burburinin oona inti daadka daad badan u yimaado aan aanay u jirin marka mooskaa yare ay daadka kaga duwayaan haddii uu marayo meel markaa dee soonihii ay udhexeeyeen labadooda ah kana koonaha soo mariyey gacanka deetana dhiski yaraa la ysku qabsado anaa iskaga maaratay waxa weya waayga kaaga hagaajisanayay oo samaystay anigaa iskale iyo melihiida anigaale labadoodi dhulna wuu udhexeeyaa wixii dee markaa waa laga dhexaysiinaya kol hadduu labadoodii udhexeeyo wuxuu lamid yahay gidaarkii labada guri udhexeeyey ee wax calaamada aynaan uhayn wain tadaacayaa baciiran awr hadday isku qabsadaan waliaxadihima caleyhi ximlun midkood alaabi u saaran awr baa raran mid buu u raran marka labadoodi midna u hogaaminaya midna agga dambu ka socday waad mahadsan tahay bu markaas aggeed umahadsan tahay dee kala deg alaabtaadoo isi awrka marka haddaba sidaa noqon haddaan markhaatiye lahaynin awrkiina ay isku qabsadaan ninkan uu u raran alaabta alaabtan dusha eh, bahalka saaran yaale alaabti way isla qirsayn midi leeyahay awrkana isagaa la fal qawlu qawlu saaxib lximli ninkan rar kale iyo awrkana yeelan macayimini markuu markaa dhaarto kol haddaad markhaatiya haysa hadii kale markhaatiya keenso inuu awrkani awrkaagii wain tadaacayaa daabatan hadday daabad isu qabsaan dameer iyo wixii lamid ah wa axaduhumaa raakibo midi fuushan yahay walaakharu saaiqu aan midna u hogaaminayo falqowlu qowlu raakibi ka fuushan iyaa markaa mudda caleyhi noqonayo la dhaarin biyamiini isaga ayaa la dhaarin markuu dhaartana isagaa dameerkii qaadan waayo dee waxaa la yihi kan manaaficsan midna wuu manaaficsanayaa wixii oo sidii ninkii guriga deganaayo kalu yahay midna waa kan hogaaminaya iska hor socdo markaa wax la wax manfaca oo isaga uu ku qabaa ma jirto kan manaaficsanaya markaa gacan kuhayntiin waqiila qiil baa le hiya baynahuma maca yamiinihima labadaba waa la dhaarinoo waa laga dhexaysiin iyuu qiilkaas yidhi laakiin ka hora ka rajaxa wain kaana fii yadihimaa sabiyun ilmo yar hadduu gacanta ugu jiro oo laa yacqilu aan wax garanayn fadacaa kullu waaxidin minhumaa labada mid waliba uu sheegto annahu mamluukuhu inuu isagu leeyahay xalafaa way dhaaranayo wa jucila baynahumaa waa laga dhexaysiin ilmo yaroo ay gacma hayaan iyo isku qabsadee mid waliba gacantuu ku hayaa soo ma waana maaragtay waxa weeyaan qof aan isagu waxba la weydiin karayn oo aan waxba garanaynin markaa waa laga dhexaysiinaya wain kaana baaligan hadduu qaangaar yahay oo la wareysan karayo falqawlu qawl isagaa la weydiinaya keebaa kule baa la odhanaya hadduu yihahdo labada midna meel or baan ahay de or baxay hadduu yihahda kanaa ilana kii uu sheegay maca inta la dhaari wain kaana mumayizan yacqilu haddii uu yahay mid wax kala garanaya laakiin aan qaangaar ahayn oo de hadli karayo wax walba sheegi karayo warrami karaya fa huwa kasaiiri kii yaraaye aan waba kala garanaynin iyunbuu lamid yahay ila hadalkiisu ictibaar ma lehe markhaatina geli maayo qiraalkiisuna u socon maayo markaa wa kasoo qaad malesa muctamedka waqiila qiil baale huwa kalbaaligi maya wuxuu lamid yahay kii qaangaadhkaayo warkiisu dee waxbuu inoo bixinaya waxbuu ina tusinaya markaa sidii kii qaangaadhka warkiisa ha dhaqmo buu qiilkaas yii wain qaaca malfuufan haddii uu gooyo ama uu kala jaro qof mara ku duuduuban ayuu seef ku kala gooyey fadaca alweliyu weligiisii awliyaa damkii baa waxay sheegteen anahu qatalu inuu isagu dilay wadaca daaribu kan markaa seefta ku dhuftay wuxuu sheegtay anahu kaana meytan marka horeba inuu meyd ahaa waay wuxuu anigu de meyd baan kala gooye wixii kale laygu ciqaabay ha laygu ciqaaba laakin qof baa dishay yaan lai qabanin kafankiibaaba ku duuduubnaa qoladan kalena waxay yidhaahdeen nolol baanu anagu dee ku ogeyna meeshuu ku dhintay isagaa sheey ninka nin nool bu ahaa maradan cadna wuu iskaga duuduubna haddaba fa fiihi waa la ysku qabtay halkaa ma kafankan iyo waxan iyo duuduubkan iyo arrimaha iyaynu raacnaa mise de qof kollay qofka intaa la qof mar nool bu ahaay ma noloshi baynu eegna asaxuhuma bu isagu sheekhu ka sixada badani waxa weeye ana alqawla qawl daarib ninkan seefta wax ku dhuftay iyaa warkiisa la qaadana isagaa la dhaarinayo alslu baraatu himatihi min adiyati magtii iyo inaan lagu lahayn iyaa dee asalku ahaa waana naska shaafici waa sidanaa layi qolooyin badanna way u nusreeyeen laakiin muctamadku waa cagsiga oo waxaa la rumaysan awliyaa damka dhaxlayaasha iyo hadalkooda la qaadanayo alaslu adam lmowt walxayaa qofkan qof nool bu ahay inuu noola waaloogi qofka intan leekaaday de sidii u noolaayo aanu dhiman baa asala markaa labadaa asal iyaa istacaaruday meesha oo arintan keenay markaa dee ninkana tacadiga waa kan sameeyey markaa dee tacadigaas ayuubbay waxoogaad moodaa inay markaa shaykheynka ay qowlkan ku rajexeen lakin naska imaam shaafici waa sidan sheekhu uu qorayaba wain tadaacayaa caynan shay hadday isku qabsadaan waliaxadihimaa bayinatun midkood uu markhaati u haysto qudiya lahu isaga ayaa loo xukumi wain kaana likulli waaxidin minhumaa bayinatun labada midoolba hadduu markhaati keeno fain kaana fii yaddi axadihimaa midi hadduu gacanta ku hayo qudiya bihi lisaaxibilyadi ka gacanta ku haya ayaa loo xukumi waqiila laa yuqdaa lahu qiil baale loo xukumi maayo ilaa an yaxlifa inuu dhaarto un mooyaane wal nacam ilaa an yaxlifa ilaa uu markaa inuu dhaarto un mooyaane xataa baan y qoran laakiin nusakda qaar baa saa qoray wain kaana likuli waaxidin minhumaa bayinatu mid mid waliba hadduu markhaatiya keensado fain kaana fi yadi axadihima mid hadduu gacanta ku hayu gacanta lahaa qudiya bihi lisaaxibulyadi saaxibulyadka ayaa loo xukumaya waqiila qiil baale laa yuqdaa lahu loo xukumi maayo saaxibulyadka ilaa an yaxlifa inuu dhaarto mooyaane markuu dhaarto iyaa dee loo xukumi walmansuusu huwa alwalu kaa hore ayaa xoogganoo de waxa wey markhaatiyadiisi o kale haduu haysto markhaatigiisii unbaa la lagu rajaxayaa gacanta lagu rajaxayaa walow kaanat fii yadihima aw fii yadi ayrihima kule masaaisha tacaarud bayinateynki waa alkan ka galeen ilaa masaaisha bayinaadka inaynu israacino iyay ku fiican tahay markaa iskaga dayna insha allahu tacala w sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed day kaltan ahayd iyuusan maalinkiisa suu rabo u isticmaalayn sida inuu beer cusub aan la ogeyn ka waraabiyo haddii de maalintaasoo dhan biyaha soconaya isagu uu leeyahay oo biyuhu ay biyo iska soconaya yihiin dee maalintaasoo dhan biyaheeda isagaa le markaa meeshu doona ku lakin kal cusub ma sameynayo kal cusub ma sameynayo haddii biyuhu biyo iska soconaya aan ahayn de kolba intii laga dhaansado uun ay ka soconaysana beertiisii unbu ka waraabsana beer kale dee waraabi maayo intii uu isticmaal lahaa in ka badan inuu markaa isticmaalo ayay noqonaysa lakin hadday biyuhu biyo dur durduroo iska soconaya ay yihiin dee markaa iyadaa loo diidi maayo wallahu alam